baabu nahyi reebidda la iska reebay can mubaasharati lmar'ati islaamtu inay la baashirto lilmar'ati islaam kale iyo wa can wasfihaa inay islaamtu u tilmaamto lisowja ninkeeda baabu nahyi haadaakanu baabu nahyi reebidda baabkeedi weeye can mubaasharati lmar'ati islaam inay la baashirto jirkoodu istaabto lilmar'ati islaam kale iyo wa can wasfihaa islaamtu inay tilmaamto islaam kale lisowja ninkeeda u tilmaamto reebidda la iska reeba baabkaanu ka hadla xadiidkan macnihiisa weeyaan baabka xadiidka soo socda macnihiisii macnihiisu wuxuu yahay marka labada gabdhood jirkood inuu istaabtaa xaaraana laba gabdhood jirkoodii mubaasharada waa jirku inuu istaabto jirka in istaabto waxay ka imaan kartaa ayadoon dhar kale haysan hal mara inay isla hudaan waa xaaraan munkara ma banaana hadda waa laba gabdhood nin iyo gabar maahan laba gabdhood waa xaaraan munkar ma banaana arintaas waxaa kaloo munkar ah gabadhu gabar kaleeto inta soo aragto inay zawjeeda uga sheekaydo oy tira gabadhaas waa saas lugaheedu waa saas madaxeed waa saas gacmaheedu waa saas kadaa waa kada xaraan qadcana wey bal fasaadaa ka imaan kara waxa weyan raggu waa damaacin wey waa damac badan yihi waxaa dhacda marka u tilmaamo inuu taas kala ka dul dhaco oo qalbigiisa xagga aado oo xataa middan uu iskaba furan oo uu taas raadiyo xagta xagta u saaro marka balbala iyo fasaad maxaad uga shaqayn adugu ma banaana marka gabdha islaamiyadoo soo aragtay zawjkaga inaad uga sheekaydo quruxdooda iyo tilmaamtooda iyo muuqaalkooda islaamku meelo fog fog ayuu wax ka xidhinaya fasaadku intuusan imaan ousan guriga soo gelin ah islaamku ka hortegaya ka war marka labadaas masalo uu ka hadlayo xadiidkan can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala nabiyu nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam laa tubaashiru lmar'atu islaamtu lama baashirto almar'ata islaam kale jirkoodu inuu istaabto maya oo fatancata jirkooda waxaan ula jeednaa jirko dhan inay gacmaha iska salaamaan lagama hadlayo gacantooda salaami karto lugtooda in istaabtaan taas ma aha wax laga hadla ee waa labadooda inay hal mara wada hudaan taas weeye laa tubaashiru lmar'atu islaamtu lama baashirto almar'ata islaam kale oo fatancataa ay u tilmaanto ila korkeediiyo dhan ay aragtay oo fatancataa markaas ay u tilmaanto lisawja ninkeeda kaannahu xaalu la mid yahay yanduru ilayha inuu fiirina siday ugu tilmaameen waxaad ma inuu indhihiisaba ku arkayn وحرام قطعا ما بنانا أخرجه البخاري حديث كاسنا إمام البخاري أيها صحيح يسكوسه صاري تباشرة تصفها وكفصر أين الله باشر مباشرة وجيركو استابتا تباشرة تصفها إنه تلمامت تلا باشرته جيركيدو دان أركتو إنه هدو تلمامت inay hadhow tilmaanto sadarteeda ma ahan gabadhu gabadha kale jirkeedo dhan inay arki kartaa ma banaan had in qayb xadidan ay arki kartaa Ah, marka sidaas darteed gabadhu markay gabdho kale la joogto waxa weya dharka caadiga gurigeeda uga shaqayday kula joogi dharka caadiga gurigeeda kula shaqaydo waxa wey madaxeeda oo surkii oo kale iyo gacmihii iyo cagaha iyo inay arkaan dhib male laakiin jirkeedao dhan inay aragto wey wax la diida taasaa la diida marka xadiidkan laba masalo ayuu noo sheegay oo aan sharciga ogolayn labadaasoo kale ah gabadhu jirkeeda inay jirka gabadha kaleeto dhan ay istaabtaan oo is arkaan iyo inay gabadhu gabdhaha kale soo aragto ay ninkeeda uga sheekaydo waa mamnuuc fasaada ka imaan kara ninkan qalbigiisii gabadhaasu ku xirmi karaa markaasuu tii raadin baltan inuu dalaaqaa dhacdaba marka shar iyo baleha ka shaqayn can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala nabiyu sala allahu calay wasalam nabigaa yidhi laa tubaashiru lmaratu islaamu lama baashiri karto almarata islaam kale oo fatancataa ay u timaato lisawja ninkeeda kaana waxaa uu la mid yahay yanduru ilayha mid firina akhraja albuhaari ayaa xadiidkan soo saaray